assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo tobnaad ee kitaabka bismillahi min shaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafidu lmundiriyu raximahu allahu tacaala baabun liyusalii axadukum nashaaطah faidaa fatara falyaqcud can anasin radia allahu canhu qaala dakhala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almasjid masjidkuu soo galay rasuulka ilaahay wa xablun mamduudun bayna saariyatayn isagoo xadhigna uu ku xidhan yahay laba tiir laba tiir xadhig uu ku kala xidhan yahay ayuu yimid rasuulka ilaahay masjidka soo galay marka xadhiggii buu arkay fa qaala maa haada yahay qaaluu lizaynab zaynab baa leh tusallii waa tukanaysaa fa idaa kasilad markay daasho wahsato ay cajisto aw fatarad amsakad bihi markaasa qabsanaysa markay taagnida ka daasho ayaa ku nasataa ayoo qabsataa fa qaala markaasu wuxuu yidhi xulluuhu fura liyusallii axadukum nashaata midkiin ha tukado nashaadkiisa intuu nashaad leeyahay ha tukado fa idaa kasila markuu wahsado oo fatara ama daalo falyaqcud ha fadhiisto marka waxba inuu isdhibo ma aho xarig iyo teer iyo wax sidaas iyo kolkuu daalana waa inuu iska fadhiisto oo ama fadhi ku tukado ama fadhigiisa wax kale iskaga akristo aqristo hadduu lulmoodana waa inuu seexdo intuu nashaad hayo qofkii marka ha ka faa'iidaysto markuuse nashaadkii ka ba-o ha iska nasto baabun axabu alacmaali ila allahi adwamuha can calqamata qaal calqamata bni qays الnaqci raximah اllahu qaal sa'altu uma almu'miniina caaishaةa radia allahu canha qaala calqama wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin kayfa kaana camalu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahi camalkiisu sidaa buu ahaa hal kaana yakusu shayئa min alayaam maalmaha wax ka mida miyuu camal gaara ku khaas yeeli jiray qaalat laa kaana camaluhu diima camalkiisu mustamir buu ahaa mid uu daa'imo joogto ayuu ahaa wa ayukum yastaiicu kamaa kaana rasuulu llahi ma kaana rasuul llahi sala allahu alay slam yastaiic kiinee karaya wuxuu rasuulka ilaahay karayay rasuulka ilaahay siduu karayay ma karaysaan ee tartiibtiinna marka camalkiina u wato tabartiinna leeg kuwa tabay ka wada khuduu min alcamali ma tutiiquun can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiyi salى allahu alayhi wasalam ana alkhawlaa'a binta tuwaytin ibna xabiib ibni asad ibni cabdilcuza marat biha way soo martay alkhawlaa bintu tuwayt ayaa caaisho soo martay usoo gashay wa cindahaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam iyadoo rasuulka ilahina uu la joogo faqultu markaasaan waxaan hadihi alqawlaa bintu tuwayd alxawlaa bintu tuwayd tan waa xawladiina tuwayd ahayd wa zacamuu annaha laa tanaamu lleyl waxayna ku warrameen dadku u sheekeeyeen inaanay habeenkii seexanin riwaayadii bukhaarina waa taahid inuu nebigu alayh isalaatu wasalaam u weydiiyo iyadoo ku jirta intuu usoo galay bui waa tano tana waa tuma warkaasay tihi waa heblaayo weeyaanoo tadkuru min salaatiha faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa tanaamu lleyl istinkaar weeyaan habeenkii ma seexato khuduu min alcamali maa tutiiquun camalka ka qaata waxaad karaysaan fawallahi laa yas'amu allahu riwaayadii bukhaarina yaman laga ahayd waana isla macno sa'ima iyo muxuu ahay iyo malla waa isla macno laa yas'amu allahu alla ma daalo xataa tas'amu ilaa intaad idinku wadaan camalka wadaanba ilaahay ka daali maayo ajri inuu idin siiyo marka ilahay ajrigiisa inaad ka salgaadhaan idin suuroobi mayso waxaad karaysaan ka qabsada camalka waxba isku waxaydan karayna ha qabsanin baabun fi salaati الnabiyi salى اllahu alayhi waslama wa ducaa'ihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala bittu laylat cinda khaalatii maymuna habaryartay maymuuna ayaan habeen la seexday gurigeeda oo nebiguna alayh salaatu wasalaam uu joogo faqaama annabiyu sala allahu aleyh wasalam min alleyl habeenkii buu soo toosay nebigu alayh salaatu wasalaam fa ataa xaajatahu xaajadiisii buu gutay yani musqushuu galay uma gasla wajhahu wa yadayhi uma nacam intuu wejiga iyo gacmaha iyo dhaqday yuu seexday marka wuduu aan kaamil ahayn buu ayuu u weyse qaatay noomka u weyse qaatay markaa laakiin aalibka waa kaynu soo marray inay ahayd wudu kaamila sida salaada ugu weyse oo kale inuu hurdadana ugu weyse qaadan jiray faata alqirba qirbadii buu yimid qirbadii sudhnayd buu u yimid faadlaqa waa furay shinaaqahaa xarkaheediibuu furay uma tawada'a waa ka weyse qaatay wuduu'an bayna alwuduu'ayni weyseqaad laba weyseqaad udhexeeya yani weyseqaad mutawassit ah ayuu weyse qaatay mid khafiif aad aanu ahayn mid uu aad u isbaaqiyana aan ahayn walam yugsir ma aanu badinin yani sabal biyaha shubidoodii ma aanu badinin waqad ablaqa wuuna taam yeelay si fiicanna waa u weyse qaatay laakiin biyaha kuma badinin uma qaama fasallaa waa istaagay oo waa tukaday faqumtu waan kacay fatamataytu waan jimicsaday karaahiyata an yaraa anii kuntu eh, atanabahu ilayhi inaan fiirinayo o aan camalkiisa fiirinayo inuu nabigu alayh salatu slam iga fahmo kacabsiga yaan wax hadda soo toosay iska dhigo markaasaan jimicsaday fatawadatu waan weyse qaatay fa faqaama fasallaa faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay kolkaan weyse qaatay buu nebigu alayh salatu slam isu taagay baan muxuaha bidixdiisa taagay nebigaa la hadlay weliba wuxuu yidha naama algulayim waa toosinaya nabiga aleyh salatu wasalaam markaasuu iska dhigay wax hadalkii un ku toosay markaasaa kolkuu nabigu aleyh salatu wasalaam salaaddii isu taagay yaan anna intaan istaagay yaan bidixda ka istaagay fa akhada biyadii gacantaydu u qabtay riwaa kalena madaxay qabtay waa tii ahay fa adaaranii waa isoo wareejiyey can yamiinihi midigtiisu iga soo wareejiyey an midigtiisu i yaalay fatataammat salaatu rasuuli llahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay salaadiisu waxay ku taam noqotay min alleyl alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood saddex iyo tobankaa ragcadood baa u badnaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam salaadihiisa habeenkuu tukanaya saddex iyo toban ragcadood buu tukanay uma dajaca dhinacuu dhulka dhigay fa naama waa seexday xataa nafaka ilaa u ka quuriyey wa kaana idaa naama nafak markuu seexdana waa quurin jiray nebigu alayhi salaatu wasalaam faataahu bilaalu bilaal baa u yimid faaadanahu bisalaa aclamahu bisalaati yani salaaddiiba ogeysiiyey faqaama waa kacay fasallaa waa tukaday labadii ragcadood ee ragcatay fajre wuu tukaday walam yatawada mana aanu weyse qaadanin wayse hordadu kama jebin jirin wayse qaadka kama jebin jirin wa kaana fii ducaa'ihi ducadiisa waxaa ka mid ahayd ducadiisii uu aqriyey bacda witri miyuu akriyey mise sujuudu ku akriyey mise wuxuu ku akriyey muxuu ahaay bacda rakcatay اlfajr intaba waa riwaayadku waa kusoo araro hadda waa iska idlaaqay ducadiisii marka waxaa ka mid ah iyo kolkuu sii baxayey buu yidhi intaba waa jirta marka allaahuma اjcal fii qalbii nuura wa fii basarii nuura wa fii samcii nuura wa can yamiinii nuura wa can yasaarii nuura وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا kuwaasaa ka mid ahayd marka ducadiisii nebiga alayh الsalaatu wasalaam qaala qurayb qurayb mawla ibni cabaas radia allahu canhuma ee xadiidkan ibni cabaas ka warinaya wuxuu yidhi wa sabcan fi taabuut toddobana wuxuu ku sheegay taabuut taabuutkana marka waxaa laga wadaa sadrigaa laga wadaa toddoba ducadood oo qalbiga ku saabsan iyo xabadka ku saabsan ayuu sheegay ibnu cabbaas oo kurayb uu ilaaway falaqiitu waxaan la kulmay hadalkaa ninka leh waa ninkii qurayb ninka hadalka xadiidkan kada ka warinaya weeyaan qurayb baa intaas sheegay marka ninkii qurayb hadal xadiidkan kada ka maqlay baa wuxuu rabaa waxyaalihii kurayb uu ilaaway inuu qof kalena weydiiyo falaqiitu bacda waladi alcabbaas cabbaas ilmihiisa qaarkood baan la kulmay faxadatanii bihinna sidii oo kale kurayb igu sheegay buu isaguna iigu sheekeeyey fadakara wuxuu sheegay wa casabii wa laxmii wa damii wa shacarii wa basharii kuwaasna waa sheegay oo kurayb aanu sheegin seedahayga iyo hilibkayga iyo dhiiggayga iyo timahayga iyo dubkaygaba intaasaan iyagana nuur yeel yani في caصbi nuura وlaxmi nuura وdmi nuura وshacri nuura وbashari nuura sidaasuu yidhi وadakara khaslatayni laba arrimood oo kalena waa sheegay oo anigu aan ilaaway buu leeyahy ee bacdu walad اcabaaska uu sheegaya waxaa suurowda daawud ibn cali inuu yahay daawud ibn cabdلlahi ibn cabaas inuu yahay ayaa suurowda len isaga ducadantada si dheer u wariyo cinda tirmidi duca aad u dheer weeyaanoo markaa buhaari iyo muslim intantada gadaashii dambe adunba iyagu ka soo qaateen lakin duwaad iyo dheeroo kaamila ah, fi sanani tirmidi iyo ku taala min riwaayati daawud ibn cali ibn cabdillahi ibn cabaas an abihi an jaddi yani an caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii markuu tooso liyusaliya inuu tukado iftataxa salaatahu birakcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo fudfudud oo muxuu ahay ku nashaado yuu ku bilaaban jiray salaada ku bilaaban jiray marka mxua riwaayaadka qaarkood ee ka dhigaysa salaaddii nebiga alayh salaatu wasalaam ko iyo toban ka dhigaysa labadaasayna ku tirinin qaarna marka labadaasay ku tiriyaan markaas ikhtilaafka halkaasu ka yimaada baabu ducaaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama ida qaama min alleyl waa ducaa liftitaaxa kankada marka habeenkii markuu salaada u tooso ducaa liftitaaxi uu la imaan jiray can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama kaana yaquumu ida qaama ida qaama ila asalaati min jawfi lleyl kolkuu salaada isu taago habeenka dhexdiisa buu wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamd anta nuuru الsamaawaati wاlأrض walaka alxamdu anta qayaamu الsamaawaati wاlأrض qayimu الsamaawaatiina waa jirtaa ayb walaka alxamd anta rabu الsamaawaati wاlأrضi waman fiihin anta alxaq wawacduka alxaq waqawluka alxaq wliqaؤuka xaq wاljannatu xaq wاnnaaru xaq wالsaacatu xaq qiyaamaha yani allahuma laka aslamtu wالnabiyuuna xaqun wamuxamadu xaqun riwaayad sidaasina waa jiraan ayb allahuma laka aslamtu ilaahu adaan kuu hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adaan ku tala saartay wa ilayka anabtu yani rajactu adaan kuu soo noqday yani adaan kuu tooba keenay wa bika khaasamtu adiga sababtaadaan dadka ula colloobay wa ilayka xaakamtu adigaan kuula xukuntama xukunka kuula imaada dacwadayda adan kuula imaada sharcigaagan ku socda faغfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclamtu anta ilaahi laa ilaaha ilaa ant sidaasuu ka mid ahaa iftitaaxiisii nabiga alayh salaatu wasalaam habeenka salaatuleilka uu ku bilaaban jiray ayb ducadaasaa ka mid ahayd marka qofkii habeenkiimu ilaahay soo toosiiyo ama salaada wax yar ka horba soo toosa ee doono inuu xogaa inuu tukado ducadantada inuu xifdiyo oo ducadantada ducaiftitaaxu ka dhigto ayaa fiican ducadantada marka bukhaari iyo muslim iyo muxuu ahaay axmed iyo malik fi lmuwaطa iyo waxbaa yaroo khilaafaa baa ku jira marka midii riwaaya u qabsadaba qofka waa noqonaysaa kelima kelima naaqisa iyo wax sidaas iyabaa laga waayo miduu ka dhigtaba marka waa noqonaysa baabu kayfiyati salaati اleyli wa cadadi rakcaatiha can caaishaةa radي allahu canha qalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslama yusalii min alleyli ثalaaثa caشharaةa rakca yuutiru min dalika intaas wuxuu witri ka dhigi jiray bihamsin shan buu witri ka dhigi jiray inta kalena <clears throat> waxay ahaayeen shafci shafci bay ahaayeen marka shantaas isu mar inuu xidho waa dhici jirtay oo shantoodaas hal mar un keliya inuu hal taslimadood kaga baxo inuu kala qaybqaybiya waa dhici jirtay inuu toddoba witriga ka dhigo waa dhici jirtay inuu sagaal ka dhigo waa dhici jirtay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam si ummaddiisa qof waliba siduu doono uu u heli karo si uu kaga daydo rasuulka ilaahay iyo salaaddiisa nooc noocayn jiray dariiqo keliya un maanu daa'imi jirin ah laa yjlisu fi shayin ilaa fi aakhiriha aanu fadhiisanayn yani aanu atixiyaadsanayn ilaa midda u dambaysa mooy shan ragcadood oo isku mar intuu xidho hal atixiyaad keliya uun leh yuu witriga ka dhigan jiray baabu salaati leyli mathnaa baabun salaatu lleyli mathnaa mathnaa waalwitru rakcatu min aakhiri lleyl ragca yani waa ugu yartahay inta ugu yar baa hal ragca عn ibni cabaasin radي allahu canهuma ana rajula sأla rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm can salaati اleyl rasuulka ilahay bu nin wuxuu weydiiyey salaatu leilku waa side faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam salaatu leyli mathnaa mathnaa salaada habeenku waa laba laba laba laba ragcadood baa loo tukadaa laba laba ragcadood ayaa loo tukadaa ayb riwaayad dhehaysa baa jirta salaatu leyli wاnahaari mathnaa mathnaa riwaayadaas marka nasaa ayaa wariyay waana daciifiya marka waa salaatu lleil iskaliya ayib faidaa khashiya axadukum subxa midkiin markuu ka baqo subxi uu ka baxay inuu waagi u barya kolkuu ka baxo ka baqo sallaa rakcatan waaxida hal rakca keliya ha tukado tuutiru lahu oo witri uga dhigaysa maa qad sallaa wixii uu tukaday laba laba ragcadood u tuko intaa doonto marka adu ka dhigo adiga nashaadkaaga weeyaan adiga nashaadkaaga intaa doonto ka dhigo ma yaraysa ama bato laba laba ragcadood uma tuko markaas tidhaah waagii waa beryayaa kolkaas laba hal ragco oo witriga marka ka dhigo baabun salaatu leyli qaa'ima wa qaacida can caaishaةa radي allahu canha qaalat ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaqra'u fi shayءi min salaati اleyli jaalisa xataa ida kabira qara'a jaalisa ma ana arag rasuulka ilaahi alayhi الsalaatu wasalaam wax oo salaatuleilka ka mida isagoo fadhi ku aqriyaya ma aanan arag ilaa markii uu da'weynaaday nebiga alayh salatu slam aakhir cumrigiisa uu joogo uu qara'a jaalisan isagoo fadhiya aqriyi jiray xataa idaa baqiya calayhi kolkay uga hadho min asuura suuraddii uu aqriyayay halaaثuuna aw arbacuun oo hamsuuna oo situuna iyaguna waa jiraan riwaayaadkooda kolkii u qadar uga hadhay suuraddii suuradda badankeeda uu aqriyo suuradda marka kolkaa konton iyo afartan iyo inahaas ay uga hadhaysa suurad dheer inay ahayd weeyaan intaas qadarkani marku uga hadho uu qaama kici jiray faqara'ahunna waa aqrihi jiray uma rakacadana waa rukuuci jiray saas waa yeeli jiray marka aakhiru cumrihi markii uu nebigu alayhi salatu slam daa weynaaday oo cuslaaday buu sidaa yeeli jiray ayb xadiid hore aynu soo marrayna waa kii ay ahayd habeen dheerna fadhiguu ku tukan jiray habeen dheerna taagnigu ku tukan jiray marka markuu taagnida ku tukadana taagnidaasuu ka rukuuci jiro o ka sujuudi jiray markuu fadhi ku tukadana fadhigaasuu ka rukuuci jiro o ka sujuudi jiray marka intuba waa dhici jira marka inuu taagni un ku tukada waa dhici jirtay habeenaha qaarkood inuu fadhi un ku tukada waa dhici jirtay inuu sida kankado oo kale isku darana waa dhici jirtay <clears throat> baabu karaahiyati an yanaama arajulu leyla kullahu laa yusallii fiihi inuu habeenka oo dhan hurda ku wada dhammaysto nacidda mxuaha sharcigu nacay عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qاaل ذukira عinda رasuuلi اللahi صلى الله عليه وسلم رaجuل naama laylaة xatى أصبح laylة hal habeen keliya nin baa looga warramay habeen seexday oo aan kicin habeenkii aan toosinoo ilah waagu uga baryey salaada subax yani u toosa caadadiisa sidaa ma aha laylatan leyla waaxida qaala markaasu wuxuu yidhi dalika rajul aw qaala fii udunayhi kaasi waa nin uu shayaan dhegta kaga kaajaynayo ama waa nin uu shayaan dhagaha kaga kaajaynayo waa hal habeen keliya waa nigaasaa loogu canaananaya baabun marka bawlkaan kada la sheegaya bawl xaqiiqiya inuu yahay waa iska suurowda inuu ula jeedo marka nebiga alayhi salaatu wasalaam muxuu ahaayey isticaara yar ku jirto yani shayaan baa ku ciyaaro shayaan baa seexiyey inuu ula jeedo waa iska suurowda lakin wax xaqiiqada in loola jeedo waxaa la filayaa ma jiro shayطaan kolley bani aadamka waa ku ciyaara marka inuu xaqiiqatan dhegta ugaga kaajo qofkii sidaas oo kale marka ee aan habeenka aan cibaadaysanin waa iska suurowda baabun إida nacisa fi الصalaaةi falyarqud can caaishaةa radي allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalيه waslama qaal إida nacasa axadukum fi الصalaaة hadduu ku hurdoodo midkiin salaada dhexda ku lulmoodo falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu noom ilah hurdadu ay ka tagto ilah hurdadu ka baxdo oo fahmaysto ha iska seexdo markaasuu cilaynayaa nabiga alayh salaatu wasalaam markaasuu fa ina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukado wahuwa naacisun isagoo lulmaysan falacallahu yadhabu waxaa suurooda inuu tago yastakfiru inuu ilah dambi dhaaf weydiiso inuu doono oo ducayso is yidhaaho fayasubu nafsahu naftiisa uu caayaco naftiisa uu habaaro inuu wax fiican ilahay weydiisto intuu isleeyahay carabkii marka muxuu ahaay isagoo ilan isma garanayo dadkiisa qumaadka ma kontrooli kare uu muxuu aha wax xun ilaahay uu ka baryo ba iska suurowda oo marka saacaddu waafaqo saacad ilahay wixii laga qabsadaba uu yeelo marka arrintaasi ku dhacda ba iska suurowda marka sidaa daraaddeed buu ugu celeeyey nabiga alayh salatu salaam markii la hurdoodo in layska seexo waa salaatu leilka marka taas baabun ma yaxullu cuqada shayaan shayطaanka guntimihiisa waxa fura can abi hurayrata radia allahu canhu yablugu bihi الnabiya salى اllahu عalayhi waslama qaal yacqidu الshayطaanu calى qaafiyati ra'si axadikum ثalaaثa cuqadin idaa naam yacqidu wuxuu ku guntaa ashayطaan calىa qaafiyati ra'si axadikum yani calىa mu'aharati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa buu wuxuu ku guntaa halaaa cuqadin saddex guntinood saddex guntinood buu ku guntaa idaa naama markuu seexdo saddexdaa guntinood si ay tahay ma garanayno laakiin waa inaan rumayno iimaanan bilgayb ilan waxayga nebiga alayh salatu slam baa inooga warramay saddex guntimood buu ku guntaa madaxii ku guntaa marka uu seexdo ayb bikulli cuqdatin yadribu yadribu mid walba wuxuu dul saarayaa calayka laylun طawiil farqu riwaadii bukhaarina ahayd habeen dheer baa kaa dambeeya iska jiif buu dhahayaa yani waa seexinaya w hadalka ulajeedadiisu waa nebaya oo waa seexinayaa oo wuxuu rabaa salaatuleylka inuu dhaafiyo weli habeenkii waa dambeeyaa sii jif buu leeyahy faida stayqada hadduu soo tooso fadakara allaha caza wajalla ilaaha uu xuso oo adkaarta nebiga alayh salaatu wasalaam uu sheegay marka la isrogo iyo marka lasoo tooso iyo uu la yimaado in xallad cuqda guntin baa furata waidaa tawada'a hadduu weyse qaatana inxallad canhu cuqdataan laba cuqdadood baa ka furanta tii dikriga ku furantay iyo tii ku furantay tan ku furantay muxuu ahay weyseqaad faidaa sallaa haddii uu tukadana inxallat ilcuqad guntimihii oo dhan waa wada furmaa fa asbaxa waa waa berisanayaa nashiiطan isagoo nashiid ah طayiba nafsi oo faraxsan oo naftiisu mabsuud ay tahay yuu waagu beryayaa wailaa haddii kale intaa midna aanu samayninna oo cuqdadii oo dhan oo ku wada jira oo kula soo toosana asbaxa waa waa berisanayaa khabiisa nafsi isagoo naftiisu ay xun tahay kaslaan oo wahsanayo oo caajis oo mxuaha hanhansanayo oo jimicsanayo kacbaan ah ayuu waagu u baryayaa baabun fi leyli saacatun yustajaabu fiiha habeenka inay ku jirto habeen walbaba saacad ilaahay waxa wixii laga baryadaba uu ilaahay aqbalayo can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslama qaal inna min alleyli saaca habeenka saacad baa ka mida laa yuwaafiquhaa aanu waafaqaynin cabdun muslimun qof muslimihi yas'alu allaha alla weydiisanaya khayran wax wanaagsan ilaa acطaahu iyaahu uu siinayo wadalika kulla laylatin kaasuna waa habeen walbaba habeen walbaba saacad saacatulijaaba ah ayaa ku jirta amaa maalmaha iyo maalinta jumcaha keliyan ba hal saacad ijaaba ku jirtaa ayb saacadaasu mid ay tahayna xadiidka soo socda ayaa cayinaya waqtiga ay tahay baabun baabu targiib fi اducaaءi wاdikri fi aakhiri اleyli wاlijaabati fiih can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaal yanzil allahu tabaaraka wa tacaala ila asamaa'i اdunya kula layla samada soke ayuu ilaah usoo degayaa habeen walbaba uu usoo degayaa ayb sifadaas noocaas oo kaleana waa kaynu dhowr goor soo maray muxuha nusuulka iyo ityaanka iyo maji iyo waxyaalaha ilaah loo nisbeeyo sidaas oo kale ah inayna xaraka ayna ahayn oo sida teen oo kale intiqaal min makaanin ilaa makaanin aanu jirin marka wuxuha kayfiyad ay tahayna ilaahuna uu garanayo marka sifaadka sidaas oo kale ah waa ina waan rumaynayna kole hadii waxyii kusoo arooray takyiifna waa ka ilaalinayna inaan sideen oo kale ku shabahno teen oo kale uga qiyaasanana waa iska ilaalinaynaa waana rumaynayna xiina yamdi markuu tago huluthu leyli alawal habeenka huludkiisa hore markuu tago kolkaasuu rabbi imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa ana almelik ana almelik ana boqorkiya ana boqorkiya man da aladii yadcuunii waa kuma kay baryayaa fayastajiiba lahu aan ka aqbala man da aladii yas'alunii fa ucطiyahu yaa wax weydiisanaya oo aan siiyaa man da ladii ystakfirunii faakfira lahu yaa waxay mxuah dembi dhaafi weydiisanayaan u dembi dhaafaa wuu ilaah dhahayaa falaa yazaalu kadalika sidaasaanu ka zuulaynin xataa yudii'a alfajru ilaa fajarka uu ka iftiimo marka waa dheer tahay waqti dheer weeyaan huluthu leylka laga bilaabo ilaa waa uu ka baryaayo habeen walbaba waa sida markaas qofki inuu isku dayo inuu wuxuun qadar muddada intuu kasoo tooso rabbigiisa uu waxbaryo wixii uu raba ee khayr dunya waalaakhira maa waqtigaas madmuun weeya rasuulka ilahi marka waa ugu ballan qaado baabu baabun jaamicu salaati اleyl waman naama canhu aw marid yani siduu yeelaya qofkii ka seexda habeen horta la tagto ama ama mxuha jirhada siduu yeelaya an qataadata an qataadata bni abi qataadata bni dicaama can zuraara zuraarata bni abi awfa raximahum allah labadaasba waa laba taabici ana sacda bna hishaam ibna caamir isaga naftiisu waa taabic ninkaa sacd ibna hishaam ibna caamir la yidhaaho radia allahu canhu aabihiisaa saxaabiya wa araada wuxuu doonay an yaqzuwa fii sabiili اllah inuu qazw fii sabiili llah u go-o yuu ninkaasu doonay faqadima almadiina madiinuu yimid fa araada wuxuu doonay an yabiica inuu iibiyo caqaaran lahu biha guryo uu ku lahaa madiina inuu iibiyaabuu doonay fayajcalahu uu yeelo yani uu ku iibiyo fi silaaxi waalquraac hubka iyo fardaha uu ku iibiyo quraaca hadda marka waxaa laga wadaa fardaha laga wadaa quraac minjaha xoolaha minjahooda ayaa quraaca la yidhaahaa laakiin neefkii oo dhanna marka quraac baa lagu idlaaqa farda iyo hub inuu ku intuu guryihiisi intuu iibiyo inuu muxuaha farda iyo hub uu ku dagaalamo oo marka qaarna uu tabaruco uu ku iibiyo ayuu doonay wayujaahid aruuma xataa yamuut uu ruum la dagaalamo ilaa uu ka dhinto falamaa qadima almadiina madiina markuu yimi haweenaydiisina waa furay weliba haweenaydiisina waa furay eemx guryihiisina inuu iibiyaabuu u yimid oo marka guryihiisii qiimahoodiina uu hub iyo ku iibiyo fardi ku iibiyo isaguna jihaad un u go-o ayuu doonay markuu madiina yimid laqiya unaasa min ahli lmadiina ayuu la kulmay fanahawhu can dalika waa ka reeban arrintaa maalkaaga iska hayso haweeneydeeda soo cesho oo sanawaadka markaa qaarkoodna jihaadka ka qayb gal sanawaadka kalena ahalkaaga iyo reerkaaga iyo dhaqo sidaasay ku waaniyeen wa akhbaruuhu waxay u sheegeen anna rahtan sittatan lix nin araaduu dalika inay sidaasoo kale dooneen fi xayaati nabiy fi xayaati nabiy illahi sala allahu alayh wasalam fanahaahum nabiy llahi sala allahu alay w can dalik nebigu sidaa ka reebay bay uga warrameen wa qaala wuxuuna yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam alaysa lakum fiya uswa miydaan ani igu dayanaynin aniga dayasho miyaydaan ugu lahayn so ani igu dayan maysaan anigu maa haweenkana waa guursadaa waa seexdaa sidaasaan yeelaa miyaydaan igu dayanaynin falamaa xadauuhu dalika markay bidalika arrintaa markay ugu sheekeeyeen raajaca imra'atahu haweenaydiisii soo ceshaday wa kaana qad طallaqahaa wuuna furay yani alaaq rajceebuu ku furay wa ashhada calaa rajcatihaa soo ceshadkeediina marag buu u yeelay marag iga ahada haweenaydiina soo ceshaday buu waa sidaasaa marka wanaagsan qofku marka haweenaydiis hadduu furayana inuu marag u yeelo hadduu soo ceshanayana inuu marag u yeelo fa faataa bna cabbaasin ibna cabbaas buu u yimid marka wuxuu rabaa marka inuu cibaadadii nebiga alayh salaatu wasalaam habeenkii tahajudkiiyo inuu badiyo marka cibaadadii nebiga uu ogaado cilmigeeda ogaado marka ku daydo ibna cabbaas buu u yimid oo fasa'alahu can witri rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam witriga hadda marka waxaa laga wadaa qiyaamu leil oo dhan baa laga wadaa witriga taasna waa lagu idlaaqaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tahajudkiisii ayuu waraystay faqaala bnu cabaasin radia allahu canhuma alaa adulluka calaa aclami ahli اlard biwitri rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam miyaanan ku tusinaynin eh, dadka dhulka jooga oo dhan qofka ugu cilmi badan witrigii rasuulka aleyhi salaatu wasalaam qaala man waa kuma buu yidhi sacd bna caamir baa sidaa le sacd bna hishaam ayaa sidaa le waa kuma qofkaas qaala caaisha waa caaisha faأtihaa u tag fas'alhaa weydii uma atinii i imow faأkhbirnii biraddiha calayka jawaabkay kuugu jawaabto iga warran faاnطalqtu ilayha waan aaday caaishaan aaday faataytu calىa xakiim ibni aflax xakiim ibni aflax ayaan u imid waana walaalkeed muxuu ahay ridaac walaal ah aflax ku abi qucaysa waa kay islaantii naaska nuujisay caaisha weeyaan ayb fastalxaqtuhu iyaaha yani talabtuhu an yalxaqanii ilayha inuu ii raaco ayaan ka dalbaday isaga maxramkeeda faqaala markaasu wuxuu yidhi maa ana maa ana bimuqaaribiha uma dhowaanayo anu uma tegaayo liannii nahaytuha an taquula fi haatayni fi haatayni labadan firqadood ee dagaalamaysa is haysa cali iyo mucaawiya iyo wayaalka inay arintooda inay waxba ka sheegin ayaan ka dalbay waa ka nahayay inay arrintooda dhex gasho oo marka way diiday faabad faabad fiihimaa ilaa mudiyan waa diiday ilaa inay ku socoto sida qaala sacd ibnu hishaam baa wuxuu yidhi faaqsamtu calayhi xakiim ibnu aflax baan ku dhaartay inuu ii raaco ayb waana kaas kolkii qofkii sidaasoo kale loogu dhaarto waajib baa saaran inuu qofkaas dhaartaas uga rumeeyo ayaa waajibkiisa oo xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin ee xadiidkii bara ibni caazib iyo abi hurayra iyo ku sugnaaday iyuu ka mid yahay fa ja'a marka waa yimid waa soo raacay faاnطalaqnaa ilىa caaئiشhaةa radي allahu canha faاsta'dannaa calayha waan ka idan dalabnay faadinat lana waa noo idantay fadakalnaa calayha waa u galnay faqaalat markaas waxay tidhi xakiim ma xakiim baa facarafathu waa garatay faqaala markaasuu hi nacam qaalat man macaka yaa kula jira qaala sacd ibnu hishaam qaalat ibnu hishaam qaala ibna caamir yani hishaamka ibn hishaamkiiswaana ayo markaasuu ibna caamir sacd ibn hishaam ibna caamir weeyaan fataraxamad calayhi aabihiis hishaam ibna caamir ayaa u naxariisatay raxima allahu abaaka sidaasay tiri wa qaalat khayran wax fiican bay ku sheegtay qaala qataada wa kaana usiiba yowma uxudin maalintii dagaalkii uxud ayuunu ku dhintay yowma uxud buu ku dhintay marka sacd ibni caamir hishaam ibni sacd ibni caamir marka sacd waa inuu kan hadda warinaya saxaabi yar buu ahaa tamiis aan lahayn markii nabiga alayhi isalaatu wasalaam ayb tamiis sidaas aan lahayn qaalat qultu faqultu waxaan idhi sacdi baale yaa uma almu'miniin ambi'iinii can khuluqi rasuuli اllaahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay akhlaaqdiisa iiga warram qaalat markaasay waxay tidhi awalasta taqra'u lqur'aan miyaadan qur'aan ka aqrin qur'aanka soo ma taqaanin qultu bala haaba waan aqaana qaalat faina khuluqa nabiy llaahi salى allahu alيyh wasalam kana alqur'aan akhlaaqdii nebiga alayhi salaatu wasalaam qur'aankay ahayd yani taطbiiq lqur'aan yay ahayd qur-aankay akhlaaqdii nebiga alayh isalaatu wasalaam ahayd nin kaleo sidaas oo kale weydiiyeyna oo yaziid ibnu baabus la odhan jira in kale ugu jawaabtay caaisha radi allahu canha weliba ninkaa waxay ugu dartay inay aayada qur-aanka ka mid ah qad aflaxa eh, almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun waladiina hum lizakaati fa sifaadkaas ayayd marka akhlaaqdiisa sidaas ahayd uu qur-aanku sheegayo ayay ahayd qaala fahamamtu an aquuma inaan kacaban niyeystay walaa as'ala axadan can shay-in qofna aanan waxba weydiinin xataa amuuta ilaan ka dhinto uma badaa lii haddana arrin kale ayadaa hertay faqultu markaasan waxaan idhi ambi'iinii can qiyaami rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay tahajudkiisa iiga warran ile kolba hadday tidhi akhlaaqdii nebigu qur-aanka ahayd qur-aankiina waan aqaanaa inaan aanka la soo dhex baan doonay oona qofna markaa wax waraysanin kolkaas haddana waxay la noqotay inaan tahajudkiisii weydiiyo faqaalat markaasa waxay tidhi hmm. faqaalat waxay tidhi alasta taqra'u ya ayuha almuzammil faqultu bala qaalat faina allaha caza wajalla iftarada qiyaama alleyli min wali hadihi suura fi awali hadihi suura ilaahay wuxuu ku waajib yeelay qiyaamu leylka suuraddan awalkeeda iyo horta hore ku waajib yeelay faqaama nabiy llahi sala allahu alayh wasalam waasxaabuhu xawlan sanad bay tukadeen marka qiyaamu leylkaas ay tukanayeen rasuulka ilaahay iyo asxaabkiisiiba wa amsaka allahu ilaahay wuu haystay oo yani waa celiyey khaatimataha dhammaadkeeda itnaa cashara shahran labiyo toban bilood fi samaa samada ku hayay yani aanu soo dejinin xataa anzala allahu fi aakhiri hadihi suura atakfiif ilah takfiifka hortii dambe ilah uu soo dejiyey ina rabbaka yaclamu anaka taqum aayadda suuradda ugu dheeree ugu dambaysa uu ilahay kusoo dejiyey takfiifkeeda fasaara qiyaamu اleyli taطawucan bacda fariida intuu farad ahaa ka dambe buu sunno noqday qaala sacdi baa wuxuu yihi faqultu ya uma almu'miniin ambi'iinii can witri rasuuli اllahi salى allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi marka witrigiisa iiga warran faqaalat markaasay waxay tidhi kunnaa nuciddu lahu waxaan u diyaarin jiray siwaakahu wa tahuurahu cadaygiisa iyo biyuhu ku wayse qaadanayo yaan u diyaarin jirra o u dhigi jiray fa yabcaduhu allahu maa shaaa an yabcadahu min alleyl ilaah baa soo toosin jiray waqtigu inuu doonay habeenka ka mida buu soo toosin jiray fayatasawaku waa cadayn jiray wayatawada'u waa wayse qaadan jiray wa yusallii wuxuu tukan jiray tisca rakacaatin laa yajlisu fiiha ila fi haamina sideedaad mooyaane mid kale aanu fadhiisanayn anu marka waxyaalihii dhici jiray kamid tahay m daa'im ma ahayn marka xadiidka ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo aynu kusoo marray laba laba inuu tukan jiray ayb marka tanuna waa dhici jirtay ah, nebigu alayh isalaatu wasalaam waa nocnocayn jiray salaadihiisa saasuu tukan jiray marka yadkuru اllaha wayaxmaduhu wayadcuuhu yani atixyaadka dhexdiisa uma yanhadu waa kici jiray walaa yusallimu ma salaama naqsan jirin ثuma yaquumu waa kici jiray fayusali taasica sagaalaad ayuu muxuu ahay u kici jiray ثuma yaqcudu waa fadhiisan jiray fayadkuru اllaha wayaxmaduhu wayadcuuhu ثuma yusalimu tasliima yusmicuna salaam uuna maqashiinayo ayuu salaam naqsan jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam ثuma yusalii rakcatayni bacda ma yusalimu wahuwa qaacid isagoo fadhiya buu laba ragcadood marka goorta dambe witriga dabadiisa laba ragcadood ku tukan jiray ayb labadaa ragcadood ee nebigu bacda alwitr uu tukan jiray oo aan ahaynna laba mxuaha rakcatulfajr aan ahayn waa keen nebiguna alayhi salaatu wasalaam amray inuu salaada leylka lagu khatimo mxuaha in lagu khatimo witri lagu khatimo buu amray marka witrigiina wuxuu ka dambaysin jiray nebigu alayhi salaatu wasalaam labadaa ragcadood buu ka dambaysin jiray marka waxaa loo qaatay inay taasi khusuusiyadiisa ay tahay shawkani sidaasu rajaxayaa inay tahay khusuusiyadiisa nebigu aleyh salaatu wasalaam salaadiisa inuu shafci ku khatimo oo labada laba ragcadood uu ka dambaysiiyo fadalika daa fatilka ixdaa casharata rakcatan yaa bunaya yaa bunay yani wiilkaygiio intaas waa koo iyo toban ragcadood marka ayb laakiin ko iyo tobankaa ragcadood shafci bay ku dhammaadeen feri falamaa sanna ana iyo asana labadaasba waa jirta marka carabi ahaana waxa uu saxiixa falamaa asana markuu da-weynaaday nebiy llahi sala allahu aleyh wasalam wa akhadahu laxmu hilib uu qabtay yani hilib uu fuulay oo cusleeyey wa awtara bisabcin toddoba ku witreeyey wa sanaca fi rakcatayni mila saniicihi lawal labada ragcadood fadhiga ku tukanaya sidii hore ku waday fa tilka tiscun yaa bunay waa sagaal marka iyaguna toddobadii hore iyo labadan marka laisku daro sagaal wa kana nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam ida sallaa salaatan axaba an yudaawima calayha salaad markuu tukadana wuxuu jeclaa inuu daa'imo wa kana idaa galabahu nawmun feeriya markaa wa kana idaa galabahu nawmun aw wajacun can qiyaami اleyli habeenka qiyaamkiisii hadduu uga xoog roonaado hurdo ama ama xanuun sallaa min annahaari itnatay casharata rakca maalintii buu labiyo toban ragcadood tukan jiray maalin bedelkii habeenkii buu maalintii tukan jiray lakiin witriga waa ka reebi jiray ilan witrigu habeenku ku khaas yahay ayib labiyo toban ragcadood marka tukan jiray walaa aclamu nabiy allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay ma garanayo qara'a alqur'aana kullahu fii leyla qur'aanka oo dhan inuu habeen dhameeye ma garanayo walaa sallaa leylatan ila subx habeen aanu waxba ka seexanina ilaa waa beriga uu soo jeeday oo tukanayana ma garanayo walaa saama shahran kaamilan hayra ramadaan bil kaamil oo ramadaan aan ahaynna inuu soomayna ma garanayo laakiin shacbaan buu si aad u badin jiray soomka u badin jiray qaala sacd ibni hishaam baa marka wuxuu yidhi faاnطalqtu ilى bni cabaasin faxadadtuhu bixadiiثiha ilan saa horta hore ka dalbaday faqaala markaasu wuxu yidhi sadaqat run bay sheegtay walow kuntu aqrabuhaa haddaan u dhowaanayo aw adkulu calayha ama aan u gelaya buu yidhi la ataytuhaa xataa tushaafihanii bidalik bihi haddii aan u tagaayo oo amaan la hadlaayo waa u tegi lahaayo markaas intaan weydiiyo bay aan afkeeda ka maqli lahaa buu leeyay culuw sanad baa la yidhaha kaasoo kale oo inkastoo marka waasita uu ku maqlay haddana inuu iyadii mubaasharatan uga maqlo yuu jeclaan lahaa laakiin uma tegaya buu leeyahay isaguna sababtuuna ugu tegayna waa sababtii uu sheegay xakiim ibn aflax uu sheegay oo kale oo muxuu ahay arrintaas siyaasadaas ay dhex gashay iyo sababteeda iyo ibnu cabaasna marka isaguna aan ugu gelaynin qultu markaasaan sacdi baale sacd ibn hishaam baale low calimtu anaka laa tadkulu calayha ma xadadtuka xadiidaha haddaan ku ogahay inaadan la hadlaynin oodan waxaas idinka dhexeeyo kumaba sheegan marka xadiidkeeda baabun fi salaati اlwitri can caaishaةa radi allahu canha qaalat min kuli leyli qad awtara rasuulu llahi salى allahu alay wasalam min kuli ajzaءi leyl yani habeenka ajzadiisa oo dhan mid walbaba nebigu alayhi الsalaatu wasalaam witriga waa tukaday sida ummaddiis dhan uswa ugu noqdo min awali اleyli wa awsatihi wa aakhirihi faintahaa witruhu ila asaxar wuxuuse ku dambeeyey witrigiisu wuxuu ku dambeeyey hiraabta yani waa beriga wax yar ka hore aakhiru leilka ugu dambeeyey waqtuu mxaa uu witriga fadhigo laakiin juz walbaba juz aanu witri tukanin ma u jiro habeenna qaarkood kan witri ka dhigan baabun fi lwitri fi rakcatay اlfajri witr wracatay اfjr an anas bni sirin radي allahu canhu anas bnu sirin waa mawla anas bni malik waay sirin in la yidhaaho farisi ahaa anas bnu malik uu xoreeyey ayaa muxuu ahay carruur wanaagsan oo wada ahlu cilmiga dhalay afar wiil iyo laba gabdhooda moxamed baa ugu mashhuursan moxamed ibnu sirin anasna marka waa kan kulligood waa wada ahlu cilmi o ahlu riwaaya weeye lixdoodaasuba ayb can anas bni sirin radia allahu canhu qaala sa'altu bna cumar ibna cumar baan waxaan su'aal qultu waxaan idhi ara'ayta bal ka waran alrakcatayni qabla salaati alghadaa salaadda arooriya labada ragcadood ee ka horraysa utiilu fiihima alqiraa'a qiraa'ada ma dheeraynaya qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yusallii min alleyli mathnaa mathnaa rasuulkii ilaahay habeenkii wuxuu tukan jiray laba laba laba laba ragcadood buu uga bixi jiray laba laba ragcadood buu uga bixi jiray waa sida uu haalibka ahayd laakiin kolol inuu isku bixiyana sidan axaadiidkai caaisha qaarkood ku soo marray waa yeeli jiray wa yuutiru birakca hal ragcana waa ku witriyan jiray qaala qultu markaasan waxaa idhi innii lastu as'alu an an haada as'alu an ha an haada kan kuma weydiinayo as'aluka innii lastu can haada as'aluka kan kuma weydiinayo isagu wuxuu weydiiyey labada ragcadood ee ragcatulfajri buu weydiiyey markaasu ibnu cumarna wuxuu rabaa inuu mxu ahay fawaa'id kalena u sheega buu rabaa wuxuu uga soo bilaabay nebiga tahajudkiisaba uga soo bilaabay ilaa uu rabo inuu kusoo dhammeeyo e, rakcatlfajri in uu soo gaadho laakiin anas ibnu sirin ayaa degdego ka gooyay ibnu cumar ibnu cumarna markuu canaananaya qaala markaasu wuxuu yidhi innaka ladakmun adu waad buuran tahay yani nacas baa tahay buu ka wada alaa tadacunii astaqri'u laka alxadiid miyaadan idaynaynin xadiidkaa ku dhamaystire xadiikan ku dhamaystiram days maxay iga goynaysaa kaana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam yusallii min alleyli matna matna rasuulka ilahi habeenkii laba laba u tukan jiray wa yuutiru birakca ragcadna waa ku witreyn jiray wa yusallii rakcatayni qabla alghadaa salaada subax ka horowna laba ragcadood buu tukan jiray kaana alaadaana biudunayhi adaankana yani iqaamadu ka wada isagoo aad mooddo inuu iqaamadii dhagaha ka saaran tahay yani isu dedejinayo in qiimadii uu maqlaayo aada mooddo marka waa fudaydin jiray labadaa ragcadood jawaabkiisa marka halkanay ku jirtaa kaأna اlأdaana biudunayhidaas iyo inay takfiifin jiray nebigu alayh salaatu wasalaam ee qira'ada aanu dheerayn jirin ayaa markaa laga qaatay waa kaynu kusoo maray xadiidka xabsana sida oo kaleynu kusoo maray laba ragcadood oo khafiifa ah. caaishana sida oo kale tidhi weliba waxay ku dartay waxaaban is jiray talow faatixada ma aqriyay mise ma aqriyin faatixada iyo keyrba uu aqriyi jiray laakiin kolley waa fudaydin jiray labada ragcadood ee salaada subax ka horaysa waa fudaydin jiray nebigu alayh salaatu wasalaam baabun man khaafa anlaa yaquuma min aakhiri اleyli falyuutir awalah can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man khaafa anlaa yaquuma min aakhiri اlleyl falyuutir awalahu waman طamica qofka rajaynaya an yaquuma aakhirahu falyuutir aakhir alleyl qofkii rajaynaya inuu habeenka aakhirkiisa soo toosana aakhirkii ha ka dhigto qofkiisa aan rajaynayn hore isaga tukado fa ina salaata aakhiri اlleyli mashhuuda salaada aakhiru leilka mashhuuda weeyaan waa laga qayb galay yani malaa'igtaa ka qayb gasho malaigtaa timaada malaigtaa soo xaadirta wadalika afضal kaasaana fiican aakhiruleilka witriga in laga dhigo kaasaa fiican baab awtiruu qabla an tusbixuu can abi saciidin الkudriy radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal awtiruu qabla an tusbixuu witraysta witri tukada intaydaan waa berisanin intaan waagu idinka beryin waa berista mxua witriga tukada baabu fadli qira'ati اlqur'ani fi الصalaaة can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wasalam ayuxibu axadukum midkiin ma jecel yahay idaa rajaca ilaa ahlihi markuu gurigiisa ku noqdo masjidka ka noqdo an yajida fiihi inuu ka helo halaaa khalifaatin cidaamin simaan saddex haloo halaad oo rimay ah oo waaweyn oo buurbuuran inuu ka helo gurigiisa mxuaha isagoo eh, iyagoo fadhfadhiyo oo isagu u leeyahay oo aanu ku rafaadin inuu helo ma ku farxi lahaa markuu gurigiisa usoo noqdaba saddex helad u joogta uu ka helo qaal qulnaa nacam haa baan nidhi qaala markaasu wuxuu yidhi fahalaaثu aayaatin yaqra'u bihina axadukum fii salaatihi khayru lahu min halaaثi khalifaati ciظaamin simaan saddex aayadood oo kitaabka ilaahay ka mid ah oo qofka inuu salaadiisa ku akriyayo yaa uga khayr badan saddexdaa halaad saddex halaad wax ka weyn baad marka ku helaysaa saddex aayadood un haddaad mxua salaad ku aqrido haddaad ka badisana marka waa sidii oo kale mid in waliba waa kasi kasii wanaagsan tahay aayad waliba waa ka fiican tahay muxuu ahay hal wanaagsan iyo adduunka o dhan waa ka fiican tahay baabun fi nadaa'ir alati yaqra'u suuratayn suuratayn suuradaha isku mana macnaha ee is mawaadicday ka hadlayaan isku mid tahay labadii suuradoodba in lagu aqriyo hal ragca lagu aqriyo nabigu alay sala slam ku aqriyi jiray can abi wa'il shaqiiq bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qadawnaa calى cabdillaahi bni mascuudin yowma cabdullahi bni mascuud baan ku kallahnay maalin markii salaadii subax laga soo baxay intan weli mxuu qoraxdayna soo bixin gurigiisa ku noqda markaasaan gurigiisa anaguna ugu nimid bacdamaa sallayna alhadaata intaan subaxii tukanay ka dambow fasallamnaa bilbaabi albaabkaan ka salaamnay fa udina lanaa waa naloo idnay qaala markaasu wuxuu yidhi abu waa'il baa yidhi famakafnaa bilbaabi hunayha yani saacatan qadar baan albaabka joognay qaala fakharajat iljaariya khaadimadii baa soo baxday faqaalad markaas waxay tihi alaa tadkuluun miyaydaan gelaynin waa laydin idin soo gala laydin idin maxay u daahdeen fadakalnaa waan galnay fa faidaa huwa jaalisun yusabbix isagoo fadhiyoo tasbiixsanaya ayaan la kulanay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa manacakum an tadkuluu waqad adintu lakum waqad udina lakum maxaa idinka manciyey inay soo gashaan waaba la idin idmee qulnaa markaasaanu hin laa yani waxba nagama manciyin ilaa annaa danannaa ana bacda ahli lbeyti naa'im inay dadka qaarkood jiifaan baan ka baqnay oo marka guryuhuna marka kala googo aan iyo wax fara badan iyo ma aanay lahayn marka in dadka qaarkood jiifaan baan ka baqan dadka wixii jiifahays hagaajiya baan lahayn horta toose qaala markaasu wuxuu yidhi adanantum biaali ummi ummi abd ibni ummi cabd ibni ummi cabdi waa isaga hooyadiisa ummi cabdi la odhan jiray waxaad u malayseen cabdullahi dadkii reerkiisa miyaad u malayseen haflatan afla miyaad umalayseen waqtigan oo kale reer cabdullahi inay seexanayaan miyaad u malayseen waxun baad noo malayseenba weli hooyo kale mxu odhanaysaa weliba wuxuu leeyahay qad kunaa nacdilu hadihi saacata biqiyaami lleil salaada waktigan kale cibaadadeeda waxaan u dhigi jiray qiyaamu leilkaan udhigi jiray markaas waxaad noo malaynaysaan inaan jirno noo malaysanba qaala uma aqbala yusabbix wuxuu ku jeedsaday tasbixiisiibuu ku jeedsaday xataa danna ilaa u maleeyey ana shamsa qad talacad qoracd inay soo baxday markuu u maleeyey faqaala wuxuu yihi ya jaariya undurii hal طalacat qoraxdii ma soo baxday dikri khaas oo qofkay soo baxdo ay leedahay buu rabaa inuu aqriyo markaasuu jaariyadii leeyahy qoraxdii ma soo baxday qaalat qaala fanadarat faidaa hiya lam taطluc qoraxdii aan soo bixin bay aragtay waaskaas waa u sheegtay faaqbala yusabix tasbixiisii buu ku jeedsaday xataa idaa danna ana shamsa qad طalacat qaala ya jaariya undurii hal طalacat fiiri ma soo baxday fanadarat faidaa hiya qad طalacad waa soo baxday qorada soo baxday aragtay faqaala kulka u sheegtay buu marka wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii aqaalanaa ywmana hada qaala mahdiyu waaxsabuhu qaala walam yuhlikna bidunuubina alxamdu lilahi aladii wahaba lanaa ywmana hada waaqaalanaa fiiha cataraatina saasay riwaaya kalena tidah ilaahay waxaa mahadle ilaahay maalintantada maalintantada maalintada iyadana siiyey ee muxuu ahaayey noo dhaafay dembigaygay noo dhaafay aan halaagin qiyaamuhu waktigaasoo kale u dhacayaa watan ah, qoraxda intayna weli soo bixin oo kale yaa marka kolta qoraxdu soo baxdo marka maalinta waa in la nabadgalayo adduunyadu ay dhisan tahay qaala faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mida baa wuxuu yidhi qara'tu lmufasala albaarixata kullahu juska subax khamiiseed baan xalay ku tukaday buu nin yidhi ninkaas hortii hore su-aal buu ibnu mascuud weydiiye wuxuu yidhi fiiha anhaaru min maain hayri aasinin miyaa mise hayri yaasinin markaasoo qur-aankao dhan miyaa wada taqaana kelimadaas mooyaane kelimada keliyaas weydiinaysa inta kale ma wada taqaana kolkaasoo haayo xalay baaban waxaaba ku tukaday subaxa khamiisadoo dhan baan xalaysa ku aqriyay salaatu leil ku tukaday qaala markaas faqaala cabdullahi cabdullahi baa wuxuu yidhi hadan ka hadi shicr boobsiis sida sheerka oo kalead u waa iska aqriday mooya intaasoo dhan haddaad ta'amul iyo aad ku aqriyayso ma aadan intaasoo dhan maadan aadan karteen sida shicirkaad isaga qurqurisay macaanidiis macaanidiisa laga fiirsana inta la exmiday on la iska saasoo kalaad yeeshay ehm, ama laqad alimt laqad eh, laqad samicnaa alqiraa'a qiraa'ada waa maqalay qira'adii nabiga alayh isalaatu wasalaam ehm, walaqad axfadu wa inii la axfadu waxaanan xifdisanahay alqaraa'in alatii kaana yaqra'uhuna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam suuradihii qaraa-intaa yani uu isku lallabaynayo ee isku siday isu macnay yihiin uu isu raarraacin jiray rasuulka ilaahay baan garanayaa hamaaniya casharata min almufasal sideed iyo toban suuradoodoo mufasal ka mid a wa suuratayni min aali xamiim xamiimyada laba suuradoodoo ka mid a buu tiriyey oo suura heblaa iyo suura heblaayana rag wuxuu ku aqrin jiray suura heblaa iyo suura heblaan rag ku aqrin jiray sidaasuu yeeli jiray marka nebiga alayh isalaatu wasalaam marka qiraa'ada waxaa loo rabaa ta'amul baa loo rabaa iyo ta'ani mooyaane in la iska boobsiiyo oona la yidhaaho muxuaha intaasoo goor baan qur'aanka dhameeyey iyo isagoo wuxuu aqriyayaba wuxuu yahay ilaahay uuna ogyahay lama rabo haba yaraadee marka wax ta'ani iyo ta'amul la oo qur-aanka xaqiisa la siiyo macnihiisa la tadaburo ayaa la rabaa baabu ma jaءa fi salaati ramadaan can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslam kharaja min jawfi اleyl waa habeenkii isaga ahaa habeen buu soo baxay nebigu alayh isalaatu wasalaam habeenkii uu ku tukanayay dadabtii uu samaystay fa sallaa fi lmasjidi masjidkuu ku tukaday fa sallaa rijaalun bisalaatihi niman baa salaaddiisii walba qabsaday oo ku xidhay fa asbaxa annaasu dadkii baa waa bariistay yataxadatuuna bidalika iyagoo arrintaa ku sheekaysanaya xalay rasuulka ilahay baan la tukanay oo intaasoo ragcadood buna tujiye oo faijtamaca akharu minhum habeenkii dambe inta in ka badan baa kusoo kulantay fa kharaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fi lleylati athaaniya habeenkii labaadna waa soo baxay fasallw bisalaatii salaadiisii aadana ku tukadeen faasbaxa annaasu yadkuruuna dalika dadkiiba waa berisay iyagoo arrintaa sheegaya fakahura ahlu lmasjidi min alleylati athaalitha habeenkii saddexaad buu dadkii masjidka joogay aad u fara batay fakharaja waa soo baxay fasallaw bisalaatihi salaaddiisii bay ku tukadeen falama kaanat alleylat araabica cajaza almasjidu can ahlihi masjidkii baa dadkii qaadi kari waayey dadkiibaa buuxiyey masjidkii falam ykhruj ilayhim uma soo bixin rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yani meeshuu ku tukanayay uma soo bixine meesha qarsoodiga ahayd yuu fadhigiisi iyo marka iskaga tukanayay nbigaoo qaymadii un ka mid ahay fatafiqa rijaalu minhum qaar ka mid aba waxay bilaabeen yaquuluuna inay yidhahaan asalaa nebiga maqashiinayaan ayb falam ykhruj ilayhim rasuulu llahi sala la alay slm rsulka ilahi uma soo bixin xataa kharaja lisalaati alfajri ilaa salaada subxa uga soo baxay falama qadaa salaata alfajri aqbala calى الnaasi dadkii buu qaabilay nebigu alay sl ku jeedsaday uma tashahada waa shahaatay yani khud buu bilaabay faqaala markaasu wuxu uhi ama bacdu fainahu lam yakfa calaya sha'nukum اlayla igama qarsoonin xalay arrintiina xalay igama qarsoonayn walakin khashiitu an tufrada calaykum salaat اleyl waxaan idinka baqa in salaatuleilka laidinku waajibiyo fatacjizuu canha aad kari waydaan wa fii riwaayatin wadalika fii ramadaan kaasuna ramadaan buu ahaa sidaa yeelay baabun fi qiyaami ramadaana wاtargiibi fiihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi salى allahu aleyh waslama yuragibu fi qiyaami ramadaana min gayri an ya'murahum yani min gayri an yuhjiba calayhim wuu jeclaysiin jiray nebiga alayh salatu salam uu ku gugaabin jiro ajarkay leedahay ayuu uga warrami jiray qiyaami ramadaanka laakiin kuma waajibin jirin min gayri an ya'murahum fiihi bicaziima yani biamrin qaaطic amar go-anoo waajiba inuunu amrin la'aanteed ayuu jeclaysan jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih qofkii ramadaan tukada iimaanan rumayn uu xaqnimadeeda rumaynayo iyo ixtisaaban ajri dalab uu ilahay ajri kaga dalbaayo qofkii u tukada gufira lahu maa taqadama min denbih sidaasuu nabigu alay sala sl odhan jiray fa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam walmru calaa dalika isagoo arrintuna sidaa un iska tahay uu nebigu alayh salaatu wasalam o nebigu tarkiibkaas un mooyaane wax kale aanu samaynaynin sidiisa caadiga isaga tukanayo dadkuna si nin walba sidiisu rabo isaga tukanayo ayuu nebigu alayh salatu slam ku tegey ثuma kana alأmru عalى dalika fi khilaafati abi bakr iyana sidaasuu ahaa wa sadra min khilaafati cumara عalى dalika qaybtii hore khilaafadii cumar ka midana iyadana sidaasuu ahaa laakiin cumar baa marka sanawaadkii dambe ee khilaafadiisa ka mid ahaa yuu salaatuljamaca marka ka dhigay habeen buu soo galay masjidka oo markaasuu arkay dadkiioo qayba qayba u tukanaya oo ninkii qur'aanka yaqaanaba oo qur'aanka akrisanaya ku tukanayaba dhowr qof ay ku xidhanayso halkan dhowr qof ay ku tukanayaan halkan dhowr qof ku tukanayaan halkan dhowr qof ku tukanayaan buu soo galay markaasuu inii la araa low jamactu haa ulaai calaa qaarin waaxidin kaana aqwa nin kale u yeelo markaasuu ubay ibnu kacb u yeelay oo yii egetuki uu yidhi haweenkana marka tamiim mugdaari iyo muxuu aha mxua sulaymaan ibni xatma labadaas nin buu haweenkaniyagana tujinayey raggana waxaa tujinaya ubay ibna kacb ayay tukanaya marka cumar baa ugu horreeyey waa salaatu eh, eh, taraawiix jamaaca marka wax ka dhiga si ugu horreeyey jamaca joogtaa ka dhiga habeenna nabiga alay sala slam jamaca lagula tukaday waa kaan aynu soo marra waa jirtay laakiin muxuu ahay waa waa ah, kii gooyey nebiga aleyh salaatu wasalaam abwaab ljumca baabu hidaayati hadihi اlummati liyawmi اljumca hanuuninta ilahay ku hanuuniyey maalinta jumcaha ee iyaga uu garansiiyey ilahay u waafajiyey ummadihii kalena ay ka lumeen can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam naxnu alaakiruuna alwaluuna ywma alqiyaama naxnu alaakiruuna fi dunya yani inaga ummadaha kuwa ugu dambeeyaanahay adduunka alwaluuna uguna horeeya ywma alqiyama qiyaamahana anaga ugu horayna anaga nala hor xukumi doona anaga salaadka u horgudbi doona anaga jannada horgeli doona wa naxnu awalu man yadkulu ljanna jannada wax galayaan ugu horaynaynaa bayda annahum yani hayra anahum ilaa annahum laakiinse uutuu waxaa la siiyey alkitaaba min qablina ummadihii hore kutubtoodii waa lagu soo dejiyey annaga hortaya wa uuutiina min bacdihim gadaashooda annagana nala siiyey marka awaliin iyo aakhiriin sidaasaan ku noqonayn awelina waxaan ku noqonayna inaan ummadda jannada ugu horgelaysa aan nahay aakhirina ummad timaada oo kitaab lagu soo dejiyay kuwa ugu dambeeya inaan nahay ayb faاkhtalafuu way iskhilaafeen yani waxaa riwaayadii bukhaari waa ti ahayd uma hada ywmhm aladii umiruu fiihi maalintan tad jumcadiihi waa maalintii la amray ummadihii horaana la amray inay maalin ciideed ka dhigtaan oo salaatu jumca ay tukadaan baa la amray faاkhtalafuu fiihi way iskhilaafeen oo marka way garab mareen fahadaana allahu ilaah baa nagu hanuuniyey fahadaana allahu lima اkhtalafuu fiihi min alxaq wix xaq ahay iyagu isu khilaafeen ay garab mareen baa ilaah nagu toosiyey fahada ywmuhum aladii اkhtalafuu fiihi fahadaana allahu lahu ilahay kan waa maalintan tad waa maalinta iyagu isu khilaafeen ee xaq ahayde ay garab mareen ilah nagu hagaajiyey ayib ramadaankuna waa sida oo kale ummad walbaba ramadaanka inay soomaan baa la faray markaas ummadihii hore dhan kulligood ka wada lumeenoo waxyaale iyagoo min cindi anfusihim ay ka keensadeen ayay qabsadeen oo sharciga rabbigood waa iska garamareen qaala ywm ljumca waana ywm ljumcada maalinta uu sheegaya falyawmu lana maanta annagaa le waa ciddayadii waqadan lilyahuud berrina sabti ana waa yahuud baa leh wa bacda gadin linasaara marka way naga dambeeyaan marka tabc bay nooyihin faannaasu lana fiihi tabc sida riwaaya cadayso baabu fadli ywm اljumca can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya salى allahu alayh wasalama qaal khayru ywmi طalacat calayhi الshams maalin ay qoraxi soo baxdo waxa uu fiican ywm اljumca maalinta jumcada asaabicda marka laga fiiriyo weeyaan sanadka marka laga fiiriyo maaha maalin qoraxi soo baxda usbuuca waxa ugu horeeya waxa ugu wanaagsan ywm اljumca sida khayryadaasna muxuu ku mutay dhowr khisaalo ku mutay baa marka jirta fiihi khuliqa aadam isagaa aadam la abuuray saacadda ugu dambaysa bacd alcasri ah ayaa aadam la abuuray ayb nafta la geliyey wa fiihi udkila aljanna isagaana jannada la geliyey maalinta jumca jannada la geliyey marka waa khaarij juma khaarij aljanna in horta hore lagu abuuray khaarij aljanna lagu abuuray markaasa jannada la geliyey ayb wa fiihi ukrija minha isagaana jumcadaana laga soo bixiyey goortii dambe ee jannada laga soo bixinayena waxay ahayd geedkii uu cunayna maalin jumcay ahayd walaa taquumu saacatu ila fi ywmi اljumca maalin jumcadeed mooyaane qiyaamuhuna meel kale dhici maayo maalin jumcadeed oo waagi uu beriyey welina qoraxdu ay soo bixin markaas ay suurka la afuufaya oo nafqatu sacata ay dhahaysa markaas dunyada la rogaaya makhluuqaadka oo dhanna arrintaa way daransan yihiin oo way ka cabsadaan oo maalinta jumcad aroorteeda xoolaha oo dhan mxuaha ma daaqayaan oo waa cabsanayaan oo waa didsan yihiinoo ilaa qoraxda soo baxdo adduunya insiga iyo jinniga mooyaane maluqaadka o dhan kulligood waa kuwada cabsanaya maalintaa jumcada ayb ma xasilayaan xooluhu ilaa qoraxdu ka soo baxdo baabu fi saacati alati fi ywmi اljumca can abi hurayraةa radi allahu canhu qaala qaala abulqaasimi salى اllahu عalayhi wasalam ina fi ljumcati la saaca jumcada saacad baa ku jirta yani waqti yar baa ku jira saacaddan aan naqaane mxu ahay lixdanka daqiiqiya wax ka kooban ma ah waqti baa ku jira laa yuwaafiquhaa muslimun qof muslima aan waafaqaynin qaa'imun oo taagan yusallii oo tukanaya yas'al allaha khayran alla khayr weydiisanaya ilaa acطaahu iyah uu siinayo wa qaala biyadihi gacantiis yani ashaara biyadihi gacantiisuna ku ishaaray yuqaliluha isagoo yaraynaya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh